رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna suma ma bacd alkabiiraة اlhamsuun kabiirada kontonaad waa adiyaة اlmuslimiina wa shatmuhum waa muslimiinta dhibtooda in la dhibo ruuxii muslimkaa iyo wa shatmuhum caydooda in la caayo muslimiintii waxaa weeye waa takhsiisun bacda tacmiim oo dhibaatada af iyo adinba wixii aad ruuxa muslimka u geysato sharcigu kuuma bannaynin laakiin haddana waxaa si gaara loo sii takhsiisinayaa cayda iyo aflagaadada iyaduna inay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ay ka mid tahay qala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina kuwii yu'duuna almu'miniina mu'miniinta raggaa dhibayay iyo waalmu'minaati mu'minaadka dumarkaa ku dhibaya biqayri maktasabuu waxaanay kasban faqad ixtamaluu waxay xambaarteen ba alla yidhi subxaana wa tacaala buhtaanan been abuur iyo wa isman dembi oo mubiinan cad baa layidhi subxaana wa tacaala waqaala tacaala alle wuxuu yidhi walaa tajasasuu haysjaajuusina oo haysdabagelinoo yacnii ruuxba ruuxa kale ceebihiisa iyo cawraadkiisa yaanu raacraacin walaa yaqtab yaanu xamanin bacdukum barhkiin bacdan barhka kale yaanu xamanin ayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala nebigeennana waxaa ka sugan xanta markuu ka warramaya yaa macshara man aamana bilisaani walam yadkhul iliimaanu qalbah laa taktaabu lmuslimiina walaa tattabicuu cawraatihim kuwa ilaahay subxaana wa tacaala afka ka rumeeyeyow ee qalbigooda iimaanku aanu gelinow muslimiinta yacnii ha xamanina cawraadkoodana ha raacraacina wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fa innahu man itabaca cawrata akhiihi yatabicu allaahu cawratahu ruuxii cawrada iyo ceebaha walaalkii dabagala ilaahay baa subxaana wa tacaala isagana dabagelaya waman yatabic illaahu cawratahu yufadixhu fii beytihi ruux ilaahay uu dabagalay subxaana wa tacaalana ilaahay baa fadeexadaynaya walow gurigiisa gudihiisaba ha ahaatee wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina akhyaartii aamanuu alla rumeeyeyo laa yaskhar yaanu ku jeesjeesin qowmun qom min qowmin qoom kale yaanu ku jeesjeesin casaa waxaa dhaba an yakuunuu inay yihiin kuwa lagu jeesjeesayaa khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwan wax ku jeesjeesaya inay ka khayr badan yihiin ayaa la arkaaba alla leeyahy subxaana wa tacaala aayadda akhirkeeda walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhunna wa qaala tacaala ilaahi wuxuu idhi waylun halaag wuxuu u sugnaaday yowaadi naareed likulli humasatin mid kasta oo ceebayn badan lumasatin oo durid badan hamsiga waxaa la yidhaahdaa wixii afka haddii ilaahay ku ron yahay yacnii wixii ficil ah ayaa hamsiga loo isticmaalaa lamsigana waxaa loo isticmaalaa wixii qowl ah ayaa loo isticmaalaa marka waa carabku wax ka duray hamsiguna waxa weeye waa wixii ficilaho ama iljabintii ruuxu uu iljabinayey ama haddii ilaahay kuu runya afcaashii kale oo dadka wax ku duray wa qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi inna shara annaasi dadka midka ugu shar badan manzilatan boos ahaan cinda allaahi ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala man ruux weeye wadacahu nnaasu dadku ay ka tageen itqaa'a fuxshihii afxumadiisa iyagoo ka baqayay uga tageen markuu soo baxo waa laleeyahy war kana dhaafi kan nagu mooti wax kale loogama tegino ummadu afxumadiisa iyo dhibta uu u geysanayo darteed bay uga tageen nebigu wuxuu leeyahay inna shara annaasi dadka waxaa ugu shar badan buu nebigu yidhi mansilatan boos ahaan cinda allaahi ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa man ruux baa ugu shar badan wadacahu nnaasu dadku ay ka tageen itqaa'a fuxshihi yacnii afxumadiisa iyagoo ka baqaya xadiisku wa xadiis saxiixa oo bukhaari ayaa warinaya fi saxiixii ku warinaya sidoo kale ibnu xibbaan tirmidi iyo keyrkood baa warinaya wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in allaha alle subxaana wa tacaala yubqidu alfaaxisha albadii alle wuxuu u cadhoodaa alfaaxisha yacnii midka xumaanfalowga abuu ah alle subxaana wa tacaala u cadhoodaa faaxishka waxaa la yidhaahdaa almajbuulu cala alfuxshi midka xumaatadu ay dabeeco u tahay af iyo adinba iyo dhaqanxumada yacni midkaa isku darsaday albadii'u yacni waa midka carabka dheer badiigu alladii yatakallamu bima laa faa'idata fiih waa midka ku hadla waxaan faa'iido lahayn culimmada qaarkeed markay sharaxayeen waxay leeyihiin alladii laa xayaa'a fiihi waa midka aan xishood lahayn ina sariig aan waxba ka sariigan in allaha alle subxaana wa tacaala yubqidu wuu u cadhoodaa alfaaxisha yacni midka xumaan falowgaabuu alle subxaana wa tacaala u cadhoodaa albadii'a ee carabka dheer kaas baa alle subxaana wa tacaala u cadhoodaa ayuu leeyahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waana xadiis saxiixa oo horey inuu soo faahfaahin wa qaala sala allahu calayh wasalam addoommadii ilaahayow ina allaha alle subxaanah wa tacaala wadaca wuu dejiyey alxaraja dembigiibuu alle subxaanah wa tacaala iyo culayskiibuu ka dejiyey min haadihi alumma ummaddan ayuu ka dejiyey wey ilaa man iqtarada midkii goostay mooyaane cirda akhiihi walaalkii cirdigiisa iyo sharaftiisa yacnii wax ka goostay oo sharaftii walaalkii meel kaga dhacay fadaalika midkaasi alladii midka weeye xarija midka halaagsamay weeye ow halaka waa isku macne nebigu wuxuu yidhi ina allaha alle subxaanahu wa tacaala wadaca alxaraja fii haadihi alumma wixii dembi iyo culaysa ummaddan alle subxaanahu wa tacaala waa ka dejiyey ayib ilaa man ruux mooye iqtarada goostay cirda akhiihi walaalkii sharaftiisa iyo meesha uu ka damqanayo fadalika aladii xarija kaasi waa midka yacnii halaagsamay ow halaka waa midka dhibtu ay ku dhacdo xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira daciif aljaamicu saqiir raqamka ah ayaa lagu daciifiyey wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kullu lmuslimi muslimka dhammaantii cala almuslimi muslimka kale dushiisa xaraamun xaraam buu ka yahay cirduhu sharaftiisa inuu waxyeelo meel kaga dhaco wamaaluhu xoolihiisa yacnii inuu waxyeelo oo xoolihiisii markaa uu xaqdarro ku qaato iyo wadamuhu dhiiggiisa attaqwa alla ka cabsigu haahuna halkan weeye buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bixasabi imri'in ruux waxaa ugu filan min ashari shar waxaa ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu xaqiro inuu liido oo uu quudhsadaa shar ugu filan ahrajahu tirmidi alimaam tirmidi baa soo saaray waxasanahu waana xadiis saxiixa fii saxiixi sunani tirmidi ayuu sheekh naasir ku saxiix yeelay wa qaala sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh almuslimu ruuxa muslimkaahi akhulmuslimi waa muslimka kale walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhdiluhu ma hoojiyo garabkiisa kama baxo walaa yaxqiruhu ma xaqiro bixasabi imri'in ruux waxaa ugu filan min ashari shar waxaa ugu filan an yaxqira inuu xaqiro ou liido akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu liido ayaa shar ugu filan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh akhrajahu muslim kibirkana waxaa muqaabil ku ah maxaa muqaabil ku ah waxay ruuxa yacnii ka edbinaysaa oo nafta ay naftiisa ay ka edbinaysaa kibir iyo isla weyni yani inuu la yimaado in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yabqi axadu cala axad walaa yafqara axadu cala axad sow shalay maynaan soo mar shalayna soo mar wqaala tacaala ahrajahu muslim imaamu muslim baa fii saxiixii ku soo saaray waqaala tacaala alle wuxuu yidhi subxaana watacaala ina aladiina kuwii yuxibuuna jeclaysanayay baa an tashiica alfaaxishatu faaxishadii iyo xumaatadii inay ku faafto fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu alla rumeeyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun xanuun kulul ayay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ku leeyihiin iyo walaakhirati aakhiro dhexdeeda ku leeyihiin hadday tahay jacaylka uu jeclaysanayo bulshada muslimiinta fuxshigu inuu ku faafo ama ficil ahaan ha u jeclaysto ama qowl ahaan ha u jeclaysteen ciqaabkaasaa ka ratibmaya waxaa soo gelaya kuwan heesaha yacnii iyo radiilada iyo aflaamta jinsiga ah iyo qurunkaasoo dhan ummada ku faafinaya si ay markaas sinadii ay u faafto oo ummadda dhexdeeda ugu faafto wa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi ruuxa muslimka caydiisu fusuuqun waa daaca ka bax wa qitaaluhu dagaalkiisa iyo in lala dagaalamana kufrun yacni waa gaalnimo kufrigan waxa uu yahay waynu soo tilmaana waqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man ruuxoo laa ya'manu jaaruhu jaarkiisu aanu ka aamin ahayn bawaa'iqahu ay shuruurahu ruuxaan deriskiisu sharkiisa aanu ka badbaadin jannada ma gelayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh marka af iyo addinba deriskaagu waa inuu wanaaggaaga iyo samahaaga nafcigaaga iyo dheeftaadu ay gaadhaa dhibtaaduna aanay gaadhin lafdiga muslim baa iska leh wa fi saxiixayni waxaa ku sugan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay baa nebigu yidhi laa yu'minu alla ma rumayno subxaana wa tacaala wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'minu ilaahay baan ku dhaartay alle maanu rumaynin ilaahay baan ku dhaartay alle ma rumaynin qiila waxaa layidhi man yaa rasuula allah waa kuma midka aan ilaahay rumaynine rasuulka ilah aad ku dhaaranaysa qaala wuxuu yidhi alladii midka weeye laa ya'manu jaaruhu deriskiisu aanu aamin ka ahayn aanu ka badbaadayn bawaa'iqahu ay shuruurahu sharkiisa aanu ka badbaadayn xadiiskuna waa saxiixoo bukhaari baa fi ladabi almufrad ku wariyey imaamu muslim ayaa isaguna warinaya iyo hayrkii wa fii lafdin riwaayo kaloo calaa shardi saxiixayni shardiga bukhaari iyo muslim ah waxay ahayd laa yadkhulu ma galo aljannata jannada ma galo cabdun addoon addoonkaasoo laa ya'manu jaaruhu jaarkiisu aanu ka nabadgelayn yacnii bawaa'iqahu shuruurahu sharkiisa aanu ka nabadgelayn guryaha qaarkood baa waxaa looga guuraa deris xumaa looga guuraa waxaa la degan kuwa aan lala dersi karin baa degan farta fa idaa ushiira fi lasaabici falaa tacuduuh mar haddii faraha lagugu fiiqo oo khayr darro shuhadaa'ullaahi fi lardi markhaatiyadii alle ay xumaan ay kugu qiraan xaaladaadu waa khatar wa wa qaala nebiyu sal alla aleh waslem man kaana ruuxii ahaaday yu'minu yacnii mid rumaynaya billaahi alle subxaana wa tacaala iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe alle iyo maalinka qiyaamada ruuxii rumaysani falaa yu'di jaarahu deriskiisa yaanu dhibin muttafaqun calayh wa fii lafdin limuslim riwaayo kaloo imaam muslim uu warinaya waxay ahayd man kaana ruuxii ahaaday yu'minu yacnii mid rumaynaya bilaahi alle subxaana watacaala iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyuxsin ilaa jaarihi deriskiisa ha wanaag sameeyo deriskiisa ha u ixsaan iyo wanaag sameeyo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiskuna waa xadiis saxiixa imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinaya wa can ilacmash waxaa laga wariyey sulaymaan ibni mihraan alacmash mawlaa jacdata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayra abaa hurayra waxaan ka maqlay radia allaahu canhu yaquulu isagoo le qiila waxaa layidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inna fulaanata heblaayo tusalli leyla habeenkiibay tukataa wa tasuumu nahaara maalinkiina way soontaa wa fii lisaanihaa carabkeeda dhexdeeda waxaa ku sugan shay-un shay shaygaasoo yu'dii jiiraanahaa deriskeeda dhibaya yacnii saliidatun deriskeeday ku diran tahay oo deriskeedaa lagu saliiday wax fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allah aleyh wasalam laa khayra fiiha yacnii wax khayra male buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi hiya fi naari naarta ayay ahaatay buu nebigu yidhi sala allah aleyh wasalam marka cibaadadeedii iyo soonkeedii iyo salaadeedii marka la barbar dhigay aflagaadadii iyo dhibtii ay deriskeeda u geysanaysay baa waxay muqaabilkeeda ku mutaysatay inay naar gasho ayay ku mutaysatay inuu qofku marka isilaaliyo ayaa loo baahan yahay saxaxahu alxaakim xaakim baa saxiix yeelay sidoo kale saxaxahu shucayb alarnaud wa saxaxahu alalbaaniyu raximah llahu tacaala fi saxiixa raqamka boqoliyo wa qaala sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi sheega maxaasina mowtaakum kuwiina dhintay maxaasintoodiiyo wanaagooda sheega wa kufu ka joogsada can musaawiihim xumaatadoodii iyo ceebahoodiina ka joogsado waxba ha ka sheegina xadiiskan sanadkiisa saxaaxu lxaakim laakiin dacfi baa ku jiro fii daciifi aljaamici saqiir aqamka xaakimna tasaahul baa lagu yaqaanaa wa kam bihi tasaahulun xataa warad yacni waa tii suyuudi uu lahaa badana tasaahul fara badan oo uu sameeyey ilaa uu soo aroray yacnii mowduucun wa manaakiirun yurad axaadiis mowduuca iyo manaakiir lagu radiyey wa can abi darin radia allaahu canhu abu dar waxaa laga wariyey annahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul nebiga wuxuu ka maqlay isagoo leh man dacaa rajula nin ruuxii ugu yeedha bilkufri gaalnimo oo yidhaahda yaa hebel waa gaal oo amase qaala yidhaahdaa caduwallaahi yacnii cadowgii ilaahayow yaa caduwallaah oo walaysa kadalika isaguna aanu sidaa ahayn ilaa rajaca calayhi ilaa rajaca way ku laabantaa gaalnimadii calayhi ay calaa qaa'ilihaa midkii yidhi bay ku laabataa meel ma istaagaysee ruuxan gaalnimada lagu sheegay ama isagii bay ku dhici hadduu gaalnimada uu mutaystay ama waxa weeye kii yidhi bay dib ugu noqonaysaa axaadiistan hore marka ay culimmadu sharaxayaan dadka dhintay wanaagooda uun sheego xumaatadooda ha sheegina dhowr qaybood baa loo qaybinaya haddii ruuxa wanaag iyo ixsaan lagu yaqaanay oo wuxuun ceeba oo iyo simbiririxasho ka dhacday adigu aad og tahay inaad sheegto xan bay noqonaysaa ma bannaan haddiise ruuxu uu ahaa mid macaasida la jahra oo faasiqa inaad sheegto waxay noqonaysaa min baabi nasiixa oo waa la sheegayaa si ummadda looga digo hadduu bidcoole ahaana sheegi waxaa leeyahay yani wuxuu ku ibtilaysnaa bidcadaasuu ku ibtilaysnaa si ummadda loogaga digo waxay u deliishadaan nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa la soo mariyey jinaasaa la soo mariyey fa asnaw calayha khayran markaasay khayr ku ammaaneen nebigu wuxuu yidhi wajabat jinaaso kalea la soo mariyey fa asnaw calayha sharan ku tilmaameen nebigu wuxuu yidhi wajabat xali maxaa u waajibtay wuxuu yidhi kii hore wanaag baad ku oo jannaa u waajibtay antum shuhadaa'u ullaahi fi lardi kanna waxaad ku ammaanteen yacnii shar baad ku sheegteenoo naar baa u waajibtay idinkuna markhaatiyaashii ilaahay ay arladaa tihiin muttafaqun calayh qaybahaasaa marka loo qaybiya safwaan ibni camar waxaa laga wariyey can raashid ibni sacdin wabni jubayrin can anas ibni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal اllahu alayh